bsmi illaahi araxmaan <clears throat> araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin <clears throat> wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu baabu maa yaquuluhu man duciya ilaa xukmi illaahi tacaala baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay duciya yaquuluhu uu dhahayo man qofkii duciya loogu yeero ilaa xukmi illaahi tacaala ilaahay xukunkiisa loogu yeeray qofkii allah subxaanahu watacaala xukunkiisa loogu yeeray waxa uu dhahayo caddaynteeda ayuu u baab yahay ayb xukunka alla marka la yiraahdaan xukunka rasuulka isaga laftirkiisa waa xukun alla wa maxaa yeele allahna amre ayb ynbaqii liman qaala lahu ayruhu yenbaqii waxaa haboon liman qaala lahu gayruhu qeyrkiis qofkii uu ku yiraahdo beynii wa beynaka kitaabullaahi tacaalaa aniga iyo adiga kitaabka allah noo dhexeeyo oon u xuguntamaynaa ow amase sunnatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aniga adiga sunnada nebigaa noo dhexayso qofkii sidaas yiraahdo ayrkii uu saa ku dhaho ow amase aqwaalu culamaa'i almuslimiin ahlu cilmiga muslimiinta culimmadooda aqwaashooda ayaa noo dhexayso labadeenna ow naxwa daalika ow qaala ama yiraahdo idhab macii war ila aad ilaa xaakim almuslimiin muslimiinta ninka xukumo yani ninka muslimiinta sharciga ku xukumo ayb ninka marka aan isla aadna qofkii yiraahdo waxaa habboon ayb aw ilmufti ama muftiga noogee lifasli alkhusuumati dooda kala saarideeda dooda aan isku haysanay waxaan isku haysanno si aan u kala saarno allatii baynanaa dhexdeenna yooma ashbaha daalika an yaquula inuu yidhaahdo ayaa u habboon samicnaa wa atacnaa waa maqalnay waana yeelanay ow amase samcan wa taacatan yani waan maqlayaa asmacu samcan wa atiicu taacatan waan adeecayaa daaco aw amase nacam wa karaamatan inuu yidhaahdo ow shibha daalika qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi inamaa kaana qowla almu'miniina mu'miniinta qowlkooda wuxuu un ahaa idaa ducuu ila allaahi wa rasuulihi alleh rasuulkiis haddii loogu yeero xaggooda xukunkooda liyaxkuma inuu xukumo beynahum dhexdooda an yaquuluu inay dhahaan ay qowluhum ay qowluhum samicnaa ay dhahaan wa adacnaa ay yiraahdaan in weeyaan muminiinta warkooda wa ulaaika kuwaadaas hum lmuflixuun weyaan marka inamaa kaana qowla almuminiina kaanada isimkeeda waa dambeeya an yaquuluuda inamaa kaana qowluhum ay qowlu lmuminiina samicnaa waatacnaa inamaa kaana qowluhum samicnaa wa atacnaa qowla almu'miniina idaa ducuu ila allahi warasuulih samicnaa wa aacnaa waxa weye wuxuu ahaaday mu'miniinta qowlkooda haddii loogu yeero allah subxaanah watacaala iyo rasuulkiisa wa ulaa'ika kuwaadaasna hum lmuflixuun waa kuwa liibaano guulaystay marka samicnaa wa aacnaa waa kaasa qofka haddii alle rasuuli xaggeeda loogu yeero iyo xukunkooda inuu yiraahdo samicnaa wa aacnaa saas waa warka muminiinta wa qowlkaa samicnaa wa aacnaa waa qowl almuminiin weeyaan faslun yembaqii waxaa haboon liman khaasamahu hayruhu heyrkiis qofkou la daho ou naasacahu ama la murmo fii amrin arin faqaala lahu uu ku yidhaahdo ittaqi illaaha tacaala war ilaahay ka cabso ow amase khafi illaaha tacaala ilaahay ka baq ow amase raaqib illaaha tacaala ilaahay ilaali war ilaahay iska ilaali oo ka cabso ow amase iclam ogow anallaaha tacaala alle mutalicun caleyka inuu ku arkaayo ow amase iclam ogow anamaa taquuluhu waxa aad dhahaysid yuktabu caleyka korkaaga lagu qoraya wa tuxaasabu caleyhi waana lagugu xisaabayaa ow qaala lahu ama yiraa qaala allaahu tacaala alla wuxuu yidhi yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaran yowma maalin tajidu ay helayso kullu nafsin naf dhammaanteed maa wixii camilad ay shaqaysay min khayrin khayr ah muxdaran isagoo lasoo xaadiriyo la keenay aw amase wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah war maalin ilaahay la idiin celinayo ka cabsada ow naxwu dalika min alaayaati ayo maa ashbaha dalika min alalfaadi qofkii sidaa la yihaah an yataadaba maxaa laga rabaa inuu edebsamo ayb fayaquula uu yiraahdo samcan wadaacatan ayb aw amase asalullaha atawfiiqa lidalika ilaah inuu waafajiyaan weydiisanaya aw amase asalullaha alkariima lutfahu allaha deeqda badan yaan turidiisa ee naxariistiisa su-aalanayaa uma yatalatafu waa jilcinayaa markaas wuu jilcsanaanayaa fii mukhaadabati man qof la warankiisa qaala lahu daalika sidaa u yiri wuxuu leeyahay qofka haddii lagu yiraahdo ittaqi ninbaa isla doodaysaan markaas wuxuu ku yidhi ittaqillaah war ilaahay ka cabso khafillaah war alla ka baq raaqibillaah war ilaahay ilaali iska ilaali ilaahay oo ku jeeda wuxuu yidhi iclam ana allaha mutalicun calayka war ogow inuu ilaahay ku arkaayo ama wuxuu ku yidhi war waxaa dhahayso waa lagu xisaabaa waa la qoraa waa lagugu xisaabayaa ma aayadahan labadan aayadood yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdara wamaa camilad min suu'in tawaddu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida wayuxadirukum allaahu nafsahu ayad aad u weyn ama wuxuu ku yidhi wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah war maalin ilaahay laidin celinaya ka cabso ka dhowrsada ka cabsada ayadaha markuu ku yidhaahdo maxaa lagaa rabaa inaad edb samayso oodan sii murmin is adkaynin oo aad tira samcan wa daacatan ama asalullah tawfiiq ilaahay baan tawfiiq su-aalana asalulah alkariima lutfahu inuu ilaahay igu kaalmeeyo waxaan la ii sheegayo markaas wixii ka dambeeyo hadalka bilaabaya warniho maxaad igu maagtay maxaan kaa haystaa si tartiib ah walyaxdar ha ka digtoonaado kula alxadari digtoonaan dhammaanteed haka digtoonaado min tasaahulihi inuu iska fududaysto tasaahulkiisa cinda dalika meesha agteeda fii cibaaratihi warkiisa dadku markay doodayaan aad bay u xanaaqsan yihiin ayaga dhanba marka yaan laga adkaanina ku jirto waxaa dhici karta marka marka la yiraa war ilaahay ka cabso war naga tag ilaahay ka cabsan mayna inuu dhaho khatar waay marka taa ka cabsadoo ka digtoonaado inuu arrimahaas iska fududaysto ayb ama uu yiraahdo marka la yiraahdo war ilaahay waa kuu qoraya waa ku arkayaa inuu iska fududaysto wax yarba u qaato walixdar ha ka digtoonaado kula alxadari digtoonaan dhammaanteed min tasaahulihi fududaysigiisa cinda daalika meesha agteeda kaaga agtiisa fii cibaaratihi uu fududaysto fa ina kathiiran in badan oo min annaasi dadka ka mid ah yatakallamuuna cinda daalika way hadlayaan meeshaas agteeda bimaa bay ku hadlayaan laa yaliiqu aan haboonayn meeshaas marka la joogo dadka waxaan haboonayn bay ku hadlayaan qof walbo marka miisaan isa saar adiga kuwa ku jirtaan dad markaad doodaysaan war ilaahay ka cabsa haddii lagu dho maxay tahay ilaahay ka cabsa iyo haddaad tiraahda ama lagu yiraahdo war waxaan waa lagu qoray hal qor haddii la rabo dadka sidaa dhahan ku jirtaa mase marka aayadahan ama sidan lagu yiraahdo dadka waxaa tahay yiraahdo asalullah tawfiiq ilahay tawfiiqa weydiisanaya maxaa dhacay maxaa dhacay qofka waxaa rabaa allah haddii lagu cabsiya inuu cabsado meel kaloo ka dambaysa ma leh wa rubamaa waxaa la arkaa takallama bacduhum qaarkood inuu ku hadlo bimaa yakuunu kufran wax gaalnimo ah inuu ku hadlo war ilaahay ka cabs ilaahaga nagala tag ma rabna inuu yiraahdo waa gaalnimo soo maha waxaas ma rabna ilaah haduu yira waa gaalnimo dadka gobol marka inay saa ku hadlaan baa dhacdo ayuu ku leeyahay wakadalika sidaadaas oo kale idaa qaala lahu saaxibuhu saaxibkiisa hadduu ku yiraahdo haada aladii facaltahu war waxaan aad samaysay khilaafu xadiidi rasuulilaahi sal l l xadiidka nebiga khilaafkiisa war waxaan aad ku kacday xadiidka waa khilaafsan yahay ow naxwu dalika allaa yaquula inuunan dhihin laa altazimu alxadiida war ma raba aniga xadiidka mana laasimsanayo inuu yidhaahdo ma aha ow amase laa acmalu bilxadiidi aniga iga tag war xadiidkan makaa yeelayo mana ku camal falayo sidaa inuu yidhaahdo ma aha ow naxwu daalika ama wixii lamido min alcibaaraati cibaaraat ah almustarshacati la fool xumaysto wain kaana alxadiidu xadiidka haba ahaado matruuka daahiri daahirkiisa mid laga tago litakhsiisin takhsiis dartii looga tago ow tawiilin tawiil dartii looga tago ow naxwi daalika mararka qaar baa xadiid mararka qaar xadiidku wuxuu yahay xadiid caam ah maalan masalada laga hadlayna masale khaas ah adiga marka waxaad ogsoon tahay xadiidkan lagu keensaday ee caamka ah cumuumkiis inaan lagu camal falaynin ayaad og tahay oo xadiid kale inuu takhsiisiyey ayaad garanaysaa ninkii xadiidkii caamka ahay buu kuula yimid inaad ku jeesjeesto naga tag tiraahdeed maaha lianna xadiid rasuul waxa uu sheegay bal yaquulu cinda dalika meesha agteeda wuxuu dhahayaa haada alxadiidu maksuusun warniyo xadiidkan aad deliishanaysid waa la khasisay ow amase muta'awalun war xadiidkan tafsiir kalou leeyahay aad adig kaa u malaynayso ama kan ka muuqda maahane tafsiir kalou leeyahay waa haddii marka tafsiir kale uu leeyaho saxiix ah ayb laakiin mararka qaar waxaa dhici karto bacdi naas xadiid caam ah inay wax khasisaa iyadoon jirin inay iska takhsiisiyaan ama xadiid caama ah ee daahirkiisa dalaaladiisu ku sax tahay ile daahirka iyo tawiilku daahirkaa xoog badan tawiilku waa in daliil iyo qariino iyo ay keento nin marka aan qariinanahayn tawiilkiisu sax ahayn kaas maaha wax laga hadlaya hadda w naxwi dalika ayb wuxuu dhahaya aw amase matruuku daahiri bilijmaac wuxuu leey war xadiidkan daahirkiisa waa laga tegey waxaana looga tegay bilijmaac ijmaaci ayaa looga tego saxaabadii xadiidkan sidiisan daahirkaa maba aynan ugu camal falin oo way ka tageen daahirkiisa sidaa inuu yidha washibha daalika laakiin inuu yidhaa waryaa igala tag ani waxaas ayala soo ordin iyo xadiid aniga ay ii keenin iyo waxaas inuu yidhaahda ma aha khayr marka sheekha raximahu llahu tacaala aadu u nasiixeeyey dhinacyo badanba wax naga tusay ayb allah ka abaalmariyo isaga iyo waalidkiisaba iyo mashaayikdiisaba annagan allah nagu anfaco ayb baabu licraadi can iljaahiliin baabu licraadi ka jeesashadii xukunkeeda cadayntiisiiba u baabya can iljaahiliina laga jeesto dadka isku mid maa dadka jihaada waxaa laga hadlay xugun alle iyo xadiidka rasuulka iyo sidoo loola dhaqmo halkanna waxaa laga hadlaya qofka jaahilkaa ah sidoo loola dhaqmo waana in laga jeesto afcaashiisa aan la fiirinin dib loo midicsanin qaala allahu subxaanahu watacaala alla waxa uu yidhi khud ilcafwa cafiska qaado waamur far bilcurfi macruufka far wa acrad ka jeeso caniiljaahiliina jaahiliinta ka jeeso macruufka far cafiska qaado dadka jaahiliintana ku jeeso yarxamuk allah ayb jaahiliinta markaa wuxuu yidhi cafiska qaado macruufka far jaahilka ka jeeso yacni kelimaad kooban laakiin macaanideedu ballaaran tahay wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi waidaa samicuu hadday maqlaan allaqwa hadday maqlaan laqwi acraduu canhu way ka jeestaan xaggiisa waa ka jeesanayaan wa qaaluu waxay yidhaahdaan lanaa acmaalunaa walakum acmaalukum acmaasheenaan leenahay idinkuna acmaasha aad samaysataan baad leedihiin salaamun calaykum nabadgelyo salaantan salaamun mutaarakaa layidhaha qof warkiisa aada rabin iyo oo yacni marka aad aragtoo kale salaanta waa ka tegisaa laga wadaa laa nabtaqii ma doonanayno anaga aljaahiliina dadka jaahiliinta ma raraadsanayno marka ninka qofka jaahilka inuu raadsada ma aha bal hadduu kusoo raadsadaa waxaa fiican inaad tiraa nabaday inaad tiraahd salaamu mutaaraka wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi fa acrib jeeso canman tawallaa qofkii jeestay xaggiisa ka jeeso can dikrinaa dikrigeena ka jeestay qofkii dikrigeena ka jeestay ee jahli ee ku dhaqmaya isaga tag oo ka jeeso waqaala tacaala alla waxa uu yiri fasfaxi safxa aljamiil dhaaf dhaafid qurux badan dhaaf warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi waxaanu ku werina can cabdilaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaal lama kaana yowmu xunaynin maalintii xunayn markay ahayd aathara rasuulu llaahi sala allahu caleyh wali wasalam nebigu wuxuu si gaara oo wax u siiyey ou sadka u badiyey naasan dad min ashraaf alcarabi carab dadkeeda odayaalkeedii ah filqismati qeybtiibuu u badiyey xoogaa fiican buu siiyey dadka qaarkood markii uu xunayn qeybinaya nebiga sal l salam odayaalka carabta dad ka mida ayuu nebigu wax u badiyey oo wax badan uu siiyey boqol boqol geeli meelahaasuu siiyey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay ina haadihi tani qismatun qeyb wayaan maa cudila fiiha an loo cadaalad falin rasuulkiisaas ku dhahaa tani waa qeyb aan loo cadaalad falin yiri wamaa uriida mana loola jeedin fiiha iyada wajhullaahi ilaahay wejigiisana loolama jeedin dar alla maahanu yirtan bani aadamka marka hadday rasuulka sidaan dhahayaan dad qof kale wax loogu dhiibay maxaad malayna <clears throat> faqultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay la ukhbiranna rasuulallahi sal l salam walaa nebiga u sheegay oo u sheegay faataytuhu waan u imid faahbartuhu waan u sheegay bimaa qaala wixii ninkaa uu yidhi fatagayara wajhuhu wejigiisii baa doorsoomay xataa kaana ilaa uu ka ahaaday ka sirfi rinji guduudan oo kale noqday ilaa wejigiisa uu ka noqday rinji gaduudan uma qaala waxauu yidhi faman yacdilu waryaa cadaalad samaynayo idaa lam yacdil illaahu warasuuluhu alle rasuulkii haddaanay cadaalad falin alle iyo rasuul haddaynan cadaalad samaynin yaa cadaalad samaynayu yiri nabiga sal sl uma qaala waxauu yidhi yarxamullah ka jeestay marka yarxamullaahu muusa muuse allah u naxariisto yiri qad uudiya waa la dhibay biakhara min haada kan wax ka badan baa la dhibay kan wax ka badan ayaa la dhibay fa sabara waa sabray ilaahay soo madhayn ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadow muusa ah fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cind allahi wajiha marka maxalushaahidka waxaa wey ninkaa jaahilkaa nebiga isaga jeestay hadalkan laak waa gaalnimo ogow ninkii nebi maxamed tuhmay cadaaladiisa waa kaafir waana cay nebiga uu caayay mana dilin rasuulka waa iska dhaafay meesha amarka maxay ku tusa waxay ku tusaysaa rasuulka isaga haddii la caayo markii uu noolaay qofkii caayay hadduu doono waa iska dhaafi kari laakiin markuu dhintay kadib qof nebiga caayay ninka madaxda waajib waxaa ku ah ninkaa nebiga caayay inuu soo qabto ou dilo ama islaamnimada dib hagu soo laabto ama youna ugu soo laabanin markasta in la dilo maxaa yeele nebigii cafin lahaa hadda waa dhintay ma noola ninka xaakimkana waxaa mas-uulkas uu ka saaran yahay rasuulka sharaftiisa inuu ilaaliyo abubakar radiallaahu canhu ayaa waxaa dhacday waa ninbaa agtiisa aad warqallafsan ku yiriyo aad si xun ula hadlay abubakar abubarsat alaslami ayaa ag joogay ifas wuxuu yiri ninkan aan dila abubakaro ninka sida adiga kuu caynayo ninkii noogu fadli badnaana aad tahay markaasu wuxuu yidhi haadihi leysat liaxadin ilaa lirasuulilahi sal sl abubakar balasna fiiri fiqigiisi waxa uu yidhi arintan cid kale oo leh ma jirto cid haddii la caayo in la dilo ay tahay ma jirto yii ilaa rasuulka maahan bis markwaa dhamaatay aniga rasuul maan ahay haddii la caayo cayda marka saxaabada ama cayda waa la caynaya waa dembi xarig iyo cuquubo kala mutaysan laakiin dil maya cayda laftirkeeda saxaabada la caynayo qaarkeed waa lagu gaaloobaa qaarka lagu gaaloobaya waxay tahay hadduu saxaabada cadaaladoodii wax ka sheego oo ama uu gaalaysiiyaba ama waa faasiqiin uu yidhaha saxaabadii nebiga aayad dhanouba beeniyey markaas wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina tabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum waraduu canhu dad ilaahay ka raalli noqda haddaad tiri maya faasiqiin waay dadkaas gaalo waay haddaad tiraa allana uu leeyahay anaa ka raalli noqdo dad fiicanay ahayn aayaddii baad babeeninaysaa ayb ee ninkii marka saxaabada aadaabta u xumeeyo iyo warka ku xumeeyo iyo oo heerkaasna aan gaarin kaas waa midka xabsi la dhigaayo oo loo waxayna xaasaska nebiga ayagu kuma jiraan xaasaska rasuulka ninka caayo ee wax ka sheego ee yacni ama zina iyo wax lamida ku tilmaamo ama fuxshi ku sheego qof nebiga caayo lamid yaha in la dila asagakaas maxaa yeel ilaahay wuxuu leey alkhabiihaatu lilkhabiihiin walkhabiisuuna lilkhabiihaat naag marka fuxshi badan oo zina badan ninka qaba muxuu noqona isaguna nin lamidoo noqonaya ninkii marka yiraa xaasaskii rasuulka saasay ahaayeen nebiga nin caayuu lamid yahay horaa loo dilaya arrimahan arrimo marka ciyaar ciyaar gala ma aha shaykh lislaam ibnu taymiya kitaab layra asaari lmasluul calaa shaatim rasuul ayuu uga hadlay dadka qaar baa marka waxay dhahayaan e, nebiga isagaba waa la cayi jiray waa la dhibi jiray waana iska safri jiray sabarkau qaatay war hadda nebiga ma noola adiga hortaada nebiga in lagu caaya ma ado awood ule inaad qabato waxaas ah, zuuliso waagaas laakiin isagaa noolaay sharaftiisa isaga ayaa ama dadka qofkau doonana iska dhaafi jiray waa ka walidaalika xataa nebiga dadka waxaa kala duwan gaalnimada caadiga ah iyo gaalnimada ay la socoto cayda nebiga ay la socoto midaas danbaa daran walidaalika nebiga sal l salam naagaha ma dili jirin isaga ilaa inay dagaal jirto maahan maka markii la furtay dhowr qof ayuu wuxuu yidhi kacbada daaheeda iyagoo ku dhegan hadaad aragtaan barta ku dilo yiri nabig sal naagaa ku jirta naag dadkaas maxay ahaayeen dad nebiga af lagaadey jiray ahaayeen marka gaalka aan nebiga af lagaadeynin sida kale diinta ula dagaasha iyo gaalka shaqadiisuba ay tahay inuu nebiga caayo ama hees ku caayo ama gabay ku caayo ama uu kartuun ku caayo karkateer iyo wax ku caayo eh, ama joornaal iyo waxaas ku qoro ama filim ku dhigo waa gaalnimadiisu zaa'id waay nacam kufri wa ziyaada waay nacam kaas marka wixii awood uleh dowladda uu ku dhex noolyahay haddii ama ninka xaakim muslima dhexdiisa hadduu waxaas ku sameeyo inuu dhaafa maaha nacam haddii gaalada cahdi iyo ballan awal ay hore heshiisya hadday gaalada uu la qabayna muslimiinta dowladaha muslimiinta ay la qabaanna ee qolada sidaas yeeshay ninkaa iyo wixii ilaaliyo oo ximaayo siiyo heshiiskooda waa buray ayb maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay wainakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'imat alkufri inahum laa aymaana lahum lacalahum yantahuun a'imat lkufri waxay ku noqdeen inay nebiga caayaan waطacanuu fii diinikum diinkiina ay duraan diinduridda ka daran maxay tahay in nebigaagii la aflagaadeeyo la caayo waa meesha waa shacaa'irta iyo islaamka waa weyneyd waa la durahay halkaas masaladaas warkeedu meeshaas waa waxaa lamida ah dabcan ninki ilaahay caayana waa ka daran yahay rusushoo dhan ninka caayana sidoo kale allah rususha eh, eh, diinka saddexdaas qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ayb in yucfa can daa'ifatin minkum tucadab daa'ifa qultu asirfu bikasri saadi saadka oo la hoos dhigo almuhmalati la dhibic tiray wa iskaani raa'i ra oo loo reebo wa huwa sidqun axmaru rinji guduudan waayahay wrawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal waxau yihi qadima cuyaynat bnu xisn bni xudayfata ayaa soo galay fanazla cala bni akhiihi wiil adeer oo u ahaa buu ku degayo alxuri bni qays cuyeynat bnu xusnin alfazaari ayaa soo galay wuxuu ku soo degay wiilow adeer u yahayo alxuru bnu qays la layraa wa kaana wuxuu ahaa xuru bnu qaysna min annafari dadka aladiina kuwa oo yudniihim cumar cumar uu dhoweyn jiray radia allahu canhu xuru bnu qays wuxuu ka mid ahaa dadkii dhallinyarada ahaa cumar agta ka fadhin jira soo dhoweysan jiray wa kaana alquraa'u dadka qur-aanka yaqaano ee macnihiisa fahamsane culummada ah waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumar radia allaahu canhu cumar majliskiisa dadka lala fadhiyo ah la taliyayaalkiisay ahaayeen wa mushaawaratihi iyo kuwa uu la tashto kuhuulan kaanuu garmadow ha ahaadeen ow shubbaanan ama dhallinyaro ha ahaadeen labaatan jira ha ahaadeen ama afartan jira ha ahaadeen majliskiisa madaxu muslimiinta u ahaa dadka dhinacyada ka fadhiya wuxuu doortay dadka qur-aanka yaqaano macnihiisa fahamsan oo culummada ah si haddii uu qaldamo ay u tuusiyaan haddii sax uu yahayna ay sixi ay ugu kaalmeeyaan marka ninka awalanba madax markuu noqdo cidda uu saaxiibka ka dhigana inuu fiiriyo si guudna ashkhaasta ama dadku waa inay eegaan dadka ay saaxiibada ka dhiganayan hadduu qofka saaxiib ka dhigto qof xun meel xun unbuu u jiida almar-u calaa diini khaliilihi buu yiri nabiga sal l slam war qofku wuxuu ku jiraa ninka saaxiibka laa diintiisa falyandur axadukum man yukhaalil midkiin ninka uu saaxiibka la noqonayo ha iska fiiriyo adaa lagaa rabaa inaad iska fiiriso maaha in dad kale ay kuu fiirfiiriyaan ayb faqaala cuyaynatu libni akhiihi cuyeynatu bnu xisnin waxa uu ku yiri wiilkii adeerka oo u ahaaye cumar dadkii la fadhin jira ka mid ahaa waxa uu ku yiri yabna akhii adeer laka wajhun weji baad ku leedaha cinda hada alamiir ninkan amiirkaa ah, weji baa agtiisa ku leedaha fasta'din lii calayhi iiga soo fasax qaad inaan u galo fasta'dana waa idin dalbay faadina lahu cumaru cumar waa u eedme ha soo galou yiri falamaa dakhala markuu soo galay qaala waxa uu yidhi hii ya bna alkhaaab hii waxaa waaya kelmad marka ma ku daraawsanahay ma ku fiicn hii marka waa meesha laga yidha aadaale aada aadaale aadaa oo kale hii ayuu yidhi marka ya alkhaaab ina khataabow waa ku daraawsanahayo yani waxa waaye waa ma fiicnid fa wallaahi baan ku dhaartay maa tucdiinaa nama siisid aljazla waxweyn nama siisid nin iska reer baadiye waay wuxuu iska jecelya waxweyn sidii nebiga waxweyn u jiray in cumarna u rabaa hadda cumarna ninkii waagii hore wax la siin jiray oo lagu siin jiray islaamka in loo soo dumo maalin walba layskama siinaa waa inuu islaamkii fahme mogta fa wallaahi baan ku dhaartay maa tucdiinaa nama siinaysid aljazla waxweyn walaa taxkumu fiina mana nagu xukumaysid bilcadli cadaaladna naguma xukuntidniho bal fiiri ninka cumar cadaalad ka waayow ka helaana faqadiba cumaru radia allaahu canhu cumar waa xanaaqay xataa hama ilaa uu ku hamiyey an yuuqica bihi ninkaas inuu ku dhaco ou garaaco ou edbiyo faqaala lahu lxuru xur bnu qays oo ninkan uu adeer u yahay xur adeer loo yahay waana ninkii cumar dadkii la fadhin jiray xur bnu qays baa cumar wuxuu ku yiri ya amiira almuminiin in allaha tacaala alle qaala linabiyihi sal slam nabigiisa wuxuu ku yidhi khud ilcafwa waamur bilcurfi wa acrid can aljaahiliin wa ina haada kanna min aljaahiliin uu ka mid yahay ninkaan adeerkiis hadduu ha ahaaba laakiin waa jaahil sax ninka cumar sidaa kula khidaabayo warkaas samaynay muxuu kala ogyahay wallaahi baan ku dhaartay maa jaawazahaa cumaru cumar ma dhaafin xiina talaaha calayhi markuu korkiisa ku akriyey ma uunan gudbin bis xanaaqiisii dhammaa gadaal u ceshtay aayaddaas markuu maqlay wa kaana cumar wuxuu ahaa waqaafan mid ku istaagid badan mid istaagid badan ayuu ahaa cinda kitaabillaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa agtiisa cumar waa ku istaagi jira qof kastoo mumin waa laga rabaa hadduu kacsan yahay ee kitaab alla loo sheegay bis inuu isdego iimaanka dhabtaa qofka dhaba lagu gartaa baabu wacdi linsaani man huwa ajalu minhu baabu wacdi linsaani insaanka wacdintiisa man uu wacdiyahu isagoo ajalu minhu ka weynin badan qofkaa weyn inaad xusheegi kartid fiihi xadiidu ibni cabaas ayaa ku sugan fii qisati cumar radia allahu canhum fi lbaabi qablahu hadda xuru bnu qays yo wacdiyey yo waaniyey cumar oo ka weyn iclam ugu weyn hadal baaba baabkan mimaa yataakadu waa midka ay adkaanayso alcinaayatu bihi daryeelo oo yn laysku kalifo fayejibu waxaa ku waajibaya cala alinsaani qofka korkiisa annasiixatu nasiixa walwacdu wacdi walamru bilmacruuf macruufkoo laysfaro wannahyu can ilmunkar munkarkoo la reebo likulli sagiirin mid kastoo yar wakabiirin mid kastoo weyn idaa lam yaklib haddaynan qaalib noqonaynin calaa dannihi malihiisa haddaanu ka qaalib noqonaynin taratubu mafsadatin mafsada inay ka ratibmayso calaa wacdihi wacdigiisa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi udcu ilaa sabiili rabbika rabbigaa jidkiisa ugu yeer dadka bilxikmati adoo ku dheehan xikmad walmawcidati alxasanati waana hagaagsan oo wanaagsan wajaadilhum la dood bilatii tii kula dood xaaladii iyaduba axsanu wanaaga badnayd wa ama alaxaadiisu axaadiista binaxwi maa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay oo kale fa akharu min an tuxsar wayba ka badan tahay in lasoo koobo wa amaa maa yafcaluhu waxa ay samaynayaan kathiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid a oo min ihmaali daalika arrintaa ihmaalinteeda ah fii xaqi kibaari almaraatibi dadka maraatibtooda waaweyntaha ay kala cabsanayaan wa tawahumihim iyo malayntooda anna daalika xayaa un xishood inuu yahay waxaas qof weynma waxuu sheegi kara waa ka xishoona fa weeyaan khada' sariixun oo cad wa jahlun jahli weeyaan qabiixun foolxun fa ina dalika kaagaasi leysa bixayaa'in xishood ma aha wa inamaa huwa isagu khawarun waa dacfi wa mahaanatun dulli wa dacfun wa cajzun dacfi i doqonnimo fa ina alxayaaa maxaa yeele xishoodka khayrun waay khayr waay kulluhu dhammaantiis walxayaau sariigta iyo xishoodkana laa tatii ilaa bikhayrin khayr baana wax kale lama timaado wa haada kana yatii bisharin shar unbuu la imaanayaa falaysa bixayaain xishood marka ma aha wainama alxayaau xishoodka cinda alculamaai alrabbaaniyiina culamaada rabbaaniyiinta agtooda wal a'immati aimada a'immada muxaqiqiinta agtooda khuluqun dabci waaye yabcahu bixinayo calaa tarki alqabiix xumida in laga tago ku bixinayo qofka wayamnacu celinayo min ataqsiiri gaboodfal fii xaqi dilxaqi xaqa midka u saaxiibkaa xaqiisa wahaadaa kanina bimacnaa maa rawaynaahu can iljunayd weyaan radia allaahu canhu fii risaalati alqushayriyi risaalada abilqaasim alqushayri qaala waxau yidhi alxayaau sariigta ru'yat alaalaa nicmooyinkoo la fiiriyo wa ru'yatu taqsiir gaboodfalkaagoo la fiiriyo la arko fayatawalladu min beynihimaa dhexdooda waxaa ka dhalanaya xaalatun xaalad tusamaa xayaan xishood lagu magacaabo nicmada alle markaad si fiican u fiiriso adiga taqsiirkaaga iyo gaboodfalkaaga na aad eegto xaaladaa kasoo dhexbaxaysa xaaladaasaa sariigi xishood dheera waqad awdaxtu haada kan waan cadeeyey mabsuudan isagoo la fidiyey fii awali sharxi saxiix muslim ayaan ku caddeeyey buu yidhi walilaahi alxamdu wahuwa aclamu ayib baabu lamri bilwafaa'i bilcahdi ballanta oo la oofiyey is-amridda lays-amre caddaynteediibuu u baab yahay qaala allaahu tacaala alla waxa uu yidhi wa ufuu bicahdillaahi ilaahay ballankiisa oofiya idaa cahadtum kolkaad laba aad qaadaan ballantantaan wa qaala tacaala alla waxauu yidhi yaa ayuhaa hoy alladiina kuwii aamanuu rumeeyow owfuu oofiya bilcuquudi ballamada wa qaala tacaala alla waxa uu yihi wawfuu bilcahdi ballanka oofiye in alcahda ballanku kaana mas-uulan mid leysa su-aalu ahaaday walaayaatu aayaadka fii dalika kaagaas ku saabsan kahiiratun weeyaan mid fara badan oo min ashaddiha kan ugu daranna qowluhu tacaala wayaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay lima taquuluuna maa laa tafcaluun maxaad u oranaysaan wax aydnan samaynaynin kabura maqtan cinda allaahi caro ilaahay agtiisa waxaa weynaatay an taquuluu inaad tiraahdaan maa laa tafcaluun waxa idnan samaynaynin waraweynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal aayat lmunaafiqi munaafiqa aayadiisa halaathun idaa xadaa haduu sheekaynaya kadaba been buu ku sheekeeyaa waidaa wacada haddii uu ballan qaadana akhlafa waa guub yeela oo ballantu ka baxaa <clears throat> waida tumina haddii la ammaanaystana khaana waa khiyaanaya zaada fii riwaayati muslimin wain saama ha soomo wasallaa ha tukado wazacama annahu muslimun muslim inuu yahayna haba sheegto oo ha ku andacoodo walaxaadiiu axaadiista bihada lmacnaa macnahan ku timid kathiiratun weeyaan mid fara badan wa fii maa dakarnaahu kifaayatun wixii aan sheegnayna kifaaya ayaa ku sugan waqad ajmaca alculamaau culimadii waxay ku ijmaaceen calaa ana man wacada insaanan insaan qofkii ballan u qaado shayan shay ugu yabooho laysa bimanhiyin canhu aan ahayn mid layska reebay shaygaa fa yenbaqii waxaa haboon an yafiya biwacdihi ballantiisa inuu oofiyo wahal dalika waajibun am mustaxabun arrinkaa waajib miya mase waa mustaxab nin baa tiri waxbaan ku seynayaa niyo ballan baad u qaaday waxaasaan kuu keenayaa maalan waajib miya mase waa mustaxab fiihi khilaafun ayaa ku sugan baynahum dhexdooda dahaba shaaficiyu wa abuu xaniifata waljumhuuru ilaa annahu mustaxabun bay ku tageen falow tarakahu haddii uu ka tago faatahu lfadlu fadligii baa dhaafay wartakaba almakruuha shay laga fiican yahayna waa koray karaahata tansiihin karaaha oo tanziiha shadiidatan daran walaakin laa ya'hamu ma dembaabayo wadahaba jamaacatuna waxay ku tageen ilaa annahu waajibun qaala alimaamu abubakr ibnu alcarabiyi almaalikiyu waxa uu yidhi ajallu man dahaba ilaa hada almadhab madhabkan dadkii ku tegay waxa ugu weynaa buu yidhi cumar bnu cabdilcasiis qaala waxa uu yidhi wadahabat ilmaalikiyatu madhaban haalitan bay ku tageen annahu in irtabata alwacdu ballanku haddii uu ku xiran yahay bisababin sabab ka qowlihi tasawaj walaka kada warniyo guurso xasan ku siinaya aad tiri shardi sababaa ku xirtay ayb waxlif anaka laa tashtumunii walaka kada dhaara inaadan icaynaynin waxaasan ku siinaya wanaxwi dalika wajaba alwafaau oofintii waa waajibaysaa markaa wain kaana wacdan mutlaqan balan iska mulaqa hadday tahayna lam yajib ma waajibayo wastadala man lam yujibhu qofkan waajibini wuxuu deliishaday biannahu fii macna alhibati hiba macnaheedu u leeyahay waxaan ka hadlayna intaasaan ku seynaa aniga waxaasaan ku siin doonaa waxaasaan ku siin doonaa waa macno hibo hibo macnaheeda walhibatu hibadana laa talzamu ma laazimto ilaa bilqabdi markaad gacanta u geliso unbay laazimaysaa inta ka horeysa ma laazimaysa cinda aljumhuur wacinda almaalikiyati wacinda almaalikiyatina talzamu qabla alqabdi ayay laazimaysaa meesha marka khilaafka iyo waxyaabahaas baa ku jiraan baabu istixbaabi ducaai linsaani liman carada calayhi maalahu aw ayrahu baabu istixbaabi ducaai linsaani insaanka ducadiisa sunanimadeedii ay u baab yahay liman uu u duceeyo carada calayhi usoo banbaxay korkiisa usoo bandhigay maalahu maalkiisa aw hayrahu maalkiisa usoo bandhigay ninkii maalkiisa ku soo bandhigo ku yira waxaase hoo maalkan qaado intaa doonta ka qaado ku yiraahdo in loo duceeyo rawaynaa fi saxiixi lbukhaariyi wagayrihi can anasi radia allaahu canhu qaal lama qadimuu lmadiinata madiina markay soo galeen nasala cabduraxmaan bnu cawfin wuxuu kusoo degay calaa sacdi bni rabiic faqaala waxa uu yidhi marka uqaasimuka maali maalkayga ayb ayaan kula qaybsanayaa wa anzilu laka waxaan kaaga degayaa can ixda mra'atii labadeyda xaasmidood ayaan kaaga degayaa markay ciddada kuu furaya markay ciddada dhammaysatana guurso qaala waxau yidhi cabdiraxmaan baarak allaahu laka allah kuu barakeeyo fii ahlika ehelkaaga iyo maalika iyo maalkaaga waa u duceeye ninkii maalkaagaas maalkan hoo ku dhaho inaa u duceysa cabdiraxmaan marka wuxuu yidhi allah maalkaaga kuu barakeeya dullanii cala suuq suuqa un itusbis anaa shaqaysanaya baabu maa yaquuluhu lmuslimu lidimiyi idaa facala bihi macruufan baabu bayaani maakii cadayntiisii u baabah yaquuluhu lmuslimu muslimku ou dhahayo lidimiyi dimiga ou ku dhahayo idaa facala bihi macruufan macruuf hadda u sameeyo gaal baa macruuf kuu sameeyey oo dimi ah maxaa ku leedahay iclam ogow annahu laa yajuusu ma bannaano an yudcaa lahu in loogu duceeyo bilmakfirati dembidhaaf iyo ma ashbahahaa <clears throat> mimaa wixiina ah laa yakuunu lilkufaari gaalada aan u ahaanayninba laakin yajuusu waxaa bannaan an yudcaa lahu in loogu duceeyo bilhidaayati hanuun wa sixati lbadani jirka caafimaadkiisa walcaafiyati caafiya washibhi dalika caafimaad iyo hanuun iyo inaa ugu duco allah ku hanuuniyo allah ku caafimaadiyo waa dhihi kartaa laakiin dembidhaaf iyo maya hidaayada la sheegayna waxay tahay towfiiq allah ku waafajiyo yani inaad islaamka aqbasho waayahay rawaynaa fi kitaab bni sunniyi can anasi radi allaahu canhu qaal istasqa anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigaa roob doonay fasaqaahu ayaa waraab dalbay dheh fasaqaahu yahuudiyun yahuudi baa waraabiyey faqaala lahu nabiyu sal l l slam nebigu wuxuu ku yidhi jamalaka allah allah ku qurxiyo famaa ra'a shayba xataa maata ninkaasi ciro ma arkin buu yiri ilaa uu ka dhintay xadiidkan marka waxaa ku jiro salamatu bnu wardaan abuu xaatim wuxuu yidhi leysa bilqawiyi caamatu maa cindahu can anas munkar badana anas uu ka wariya nakaara ku suganaa munkar ibnu muciin waxa uu yiri laysa bishayin imaam axmed munkarulxadiid buu yiri xadiidka marka dacfi baa ku jira meeshaas marka waxaa weeyaan de wixii marka kale aad ugu ducayn kartid iyo oo aan ahayn hadda dembi dhaaf iyo janno iyo waxyaabahaas hadda aan ahayn waa la yeeli karaa hidaaye iyo in loogu duceeyey nebigu dad gaala allow ah soo hanuuni yiri iyo waa la sheegay oo waa la tilmaamay marka hidaaye inaad ilaahay uga bariso in qalbigiisu geliyo hidaayatu towfiiqda nabigana sal ah, allahu aleyh ali wasalam waa abaalka waa gudi jiri qofka marka inuu abaalka dadkiisa u gudo waa sajiye fiican ayb baabkan kale xoogaa waa yar dheryahay halkaanaan ku uji istaagayna wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi wasalam